بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات بقول أفرتا إيا أفر إلى آيات بقول كنتا إيا شن سورة العراف نبي الله موسى وكيل لو متقبتي afartan habeen suuratulbaqara afartanka isku mar sheegi soddon habeen oo toban lagu daray miiqaadkii markuu dhammaaday muuse walaalkii wuxuu ku yidhi haaruun iiga dambee reerkan qoladan oo waani iyo hogaami hagaaji marka muuse markuu yimid miiqaadkii oo rabbi la hadlay iyuu yidhi allah yow itus inaan ku arko markaasuu alla yidhi i arki maysid waktigaan laakiin bal buurtaa eeg hadday sugnaato oy meesheeda ku sugnaato waad arki doontaa markuu alla buurtii u daahiray way sugnaan weydo burbur bay noqotay falama muuse marka wuu sooxay markuu bogsooday wuxuu yidhi qaala subxaanaka ilaahu waad nasahan tahay tubtu ilayka xaggaadaan u tooba muxuu ka tooba keenay ilaahu aan ku arkadu ka tooba keenay waana awalulmuminiina muminiinta ka ugu horeeyaanahay oo inaan adduunka laguga arkaynina qaala muusa muuse wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi alleh qaala wuxuu yidhi allah yaa muuse muusow inii anigu istafaytuka waan ku doortay calanaasi dadkan kaa doortay birisaalatii risaaladaydaan kula doortay wa bikalaamii kalaamkaygana waan kula doortay inaan si toosa ah kuula hadlo fakud qaado ma aataytuka waxaan ku siiyey wa kun ahaw min ashaakiriina kuwa alle ku shukriya nicmada ku siiyey kamid noqon nabiyullaahi muuse markuu xooga yaxyaxay oo wixii uu dalbaday ay u suroobi weyday yuu alla qalbiga u dhisayaa oo alla wuxuu leeyahay waxun ma aadan samaynayn waxunna ma tihide waan ku doorto rasuul baa tahay rasuulnimadii iyo bikalaami toos ambiyada kale markii alla la hadlayo malaku jibriil baa waxyiga u keeni jiray muuse isaga toos buu alla ula hadlay qolada muctasiladu waxay dhaheen markuu la hadlay inii ana rabuka faqlacna calayka markuu lahaa geedkuu ku dhex abuuray bay dhheen hadal marka waxa inii ana rabuka li waa geedka bay dhaheen muctasiladu alla maba hadli karay gebigiisaba alla si toosu muuse ula hadlay qaala wuxuu yihi alle markuu nabiyulaahi muuse uu toobo keenay oo ilaahu aan ku arkaday ka toobo keenay qaala wuxuu yidhi calannaasi dadka aada waktigaa la joogtaan kaa doorto rasuul baa tahay birisaalati baan kula doortay inaan adi rasuul kaa dhigo iyo bikalaamiin la hadalkayga aan kula hadlo fakud qaada maa ataytuka waxaan ku siiyey oo waxyi ah wa kun ahaw min ashaakiriina kuwa alla mahdiyo ku shukriya ahaw nabiyulaahi muusa qalbiga loogu dhisay wa katabnaa waan u qoray buu alayidhi lahu muuse fil alwaaxi looxdii min kulli shayin shay la arka kulligii xaggiisa mawcidatan wacdi iyo watafsiilan kala saarid kala bixbixin sharxid likulli shayin shay la arka kulligii ra sharco wa qulnaa qulnaada waa loo soo qadari waxaanu ku nidhi khudhaa qaado biquwatin xoog ku qaado waxaa lagugu qoray looxda waa towraad wamur amar qowmaka qowmkaagana amar yaakuduu ha ka qataan biaxsanihaa ka fiican ha ka daaralfaasiqiina qoladii faasiqiintay daartooda siday noqotay qoladii reer qibdi ee baaba'day iyo siday u baaba'een yaan idin tusin daaralfaasiqiina waa in tusin waay looxda nabiyullaahi muuse loogu qoray culimmadu waxay leeyihiin malaku jibriil baa qoray oo allah amarka siiyey oo qor yidhi yaa la leeyahay marka tawreed oo dhan baa looxda loogu qoray waxaa la yidhi adigu ku camalfal qoomkaaguna sida ugu fiican ha ugu camal falaan faasiqiinta guryahoodiina waa intusinoo sida reer fircoon u baaba-een ee masaarida u baabaadeen waad arki doontaan wa katabnaa waan u qoray lahu muuse fil alwaaxi looxdi waa towreed wey waxa loogu qoray min kulli shayin shay la arka kulligii baan wax uga qoray mawcidatan wacdi baanu u qoray iyo wa kala saarid iyo caddayn likulli shayin shay la arka kulligii la caddeeyo waqulnaa lahu waxaanu ku nidhi halkaa qul baa loo soo qadari fakhudhaa qabso oo qaado biquwatin xoog iyo qasad ku qaado waamur amar qawmaka tolkaana yaakhuduu ha qaateen biaxsaniha teeda wanaagsan tawreedteeda waa si fiican ha ugu camal falaan sawriikum waan idin tusin buu alla yidhi daaralfaasiqiina faasiqiinta daartooda cid kasta oo baaba'day waa la dhihi karaa laakiin masar baa ugu dhow saasrifu waan ka leexin buu ihi alle can aayaatii aayadahayga fahmigooda weeye aladiina kuwa yatakabbaruuna kibray filardi dhulka ku kibray bikayri lxaqi gardarre u kibray way yarow hadday arkaan kulla aayatin mucjizad kasta laa yuuminu bihaa rumayn maayaan way yarow hadday arkaan sabiila rushdi sawaabka iyo islaaxa wadadiisa laa yatakiduuhu ka yeelan maayaan sabiilan wado way yarow hadday arkaan sabiila alqayi baadida wadadeedii hadday arkaan yatakhiduuhu waxay ka yeeleen sabiila wada ka yeelan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dadka mutakabiriinta ah aayadaha inay fahmaan waa loo diiday qalbigooda daboolan mar hadduu ruuxu kibiryaani yahay waxba fahmi maayo haddaba way joogtaa taasi ruuxa kibiryaaniga isla weyn waxba ma fahmo hebel baa wax ka qaadan boodhihi hebel miyaa wax ka qaadan qolaa beri kutub aqrii jiray oo naxwe iyo tafsiir iyo niman wadaado culimo ahaa wiilashii dhalinyarada inay dhex fadhiistaan way diideen way ka boodeen marka qof mutakabira fahmiga aayadaha waa laga leexin nimanka ku xaq xaqdaro labadii wadana alla wuu u sheegay mucjizad kasta hadday arkaan ma rumaynayaan wadadii xaqa ahayd iyo tii baadilka ahayd labadiiba waa loo sheegay ta xaqaa ma raacayaan ta baadilkaana horey ka raacay waa sida dadkeenu hadda yahay wey dad fara badan baa markaad waxu sheegto kudhihi war laga tag waxaan dadkii horeba kamaanaan soo gaadhina bay kudhihi waa sida lafteeda wey hamoodi si kale dadkii dhihi jiray waxay kusoo degtay yahuudi iyo nasaare iyo inagu ma nihin dadkaa inagay inagu soo degtay qur-aanku ina sheegayaan ilaa yowma qiyaama qur-aanku uu shaqaynaya saasrifu waan ka leexin can aayaati aayadahayga iyo fahmigooda alladiina ku yatakabbaruuna kibray fi lardi dhulka dhexdiisa ku kibray bikayri alxaqi gardaro iyagoo wax ujeeda ahoo la ogyahay lahayn wayn yarow hadday arkaan kulla aayatin aayad walba hadday arkaan oo mucjizada wax walba haddii loo keeno laa yuminuu rumayn maayaan bihaa aayadda dhinaca kalena wain yarow hadday arkaan sabiila rushdi sawaabka wadadiisii laa yatakhiduuhu ka yeelan maayaan sabiilan wado ee mid kale raac hidiya dhaqan bay raacayaan wain yarow hadday arkaan sabiila alqayi baadida wadadeedii hadday arkaanna yatakhiduuhu waxay ka yeeleen sabiilan wado maxaa ugu wacan daalika cinaadnimadaa iyo diidadaasi biannahum bisababi annahum kadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadaha iyagiibay beeniyeen wa kaanuu waxayna ahaadeen aafiliina kuga halmaansan canha aayadaha macnaha waxaa laga wadaa beenintii hore yay kusii adkaysteen wey beenintii hore n xaqdoonba ahayn awal mukadibiin soo ma ahayn tagdiibkiiba kusii adkaysteen sidaa darteed wadada xaqaa ma mareen hore ruux hadday beenintu cag dhigato o sal dhigato dib dambe loo kari maayo waa geed biyo ku dhex qalalay geed hadduu biyo ku dhex roobka ku da ma qooyo marka nin eh, xaqdiida waxba ma waxba ma ma danqaan wey daalika diidadaasi biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu waxay beeniyeen biaayaatinaa aayadaha iyagiibay horey u beeniyeen wa kaanuu waxayn ahdeen kuwa halmaansan canhaa aayadaha marka way kusii adkaysteen wey waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey wa liqaai aakhirati aakhira la kulankeeda aakhira la kulankeeda waxaa la yidhaha masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi aakhara inay la kulmaan bay beeniyeen oo alla agtiisa ay tagaan xabidat way hoobatay way burburtay acmaaluhum camalkoodii hal yujzowna miyaa laga abaalmarin ilaa maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala dadka aakhiro beeniyey aakhiro rumaynteedu caqiidada qeybta ugu weyn bay ka qaadan markaad aakhira rumaysantahay in alla kula xisaabtamayo allaad u xeer dhigan oo xaqaad soo geli laakiin qofku hadduuna aakhira rumaysnayn de muxuuba ku fali waxa weye waa dhimasho mushrikiintu waxay dhihi jireen dhimashada adduunyadan weeye wax kaleba ma jiraan bay dhihi jireen qolyahan hadda kristaanka iyo yahuudiyana aakhiro inay iyagu leeyihiin bay rumaysan yihiin qaarkoodna aakhiro ma rumaysnaan waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey waliqaa'il aakhirati aakhira la kulankeeda beeniyey xabidad way burburtay acmaaluhum camalyaalkoodii wax kastoo camal ay sameeyaan waa bilaash hal yujowna miyaa laga abaalmarin markay alle hortiisa tagaan ilaa maa kaanuu waxay ahayn mooyaane yacmaluuna kuwii camal fala wax dembi ohayna iyagu samaynin la saari maayo watakhada waxay samayseen qowmu muuse qowmkiisii min bacdihi min bacdi dahaabihi intuu tegay kadib min xulliyihim xullidii ay haysteen waxay ka sameeyeen cijlan cijli jasadan oo wax muuqda ah oo lahu khuwaarun cod u sugnaaday cijlan jasadan bay ilaahan ka samayseen mafcuulkii kala kaa go-an waa jasadka macnihiisu waa wax dhisan weeye jasadku wax dhisan weeye marka culamada qaar waxay leeyihiin waa laf iyo hilib iyo dhiig buu leeyahay qaarna waxay dhaheen markuu muuse saamiri samaynayey joof buu u yeelay dibi u eg marka dabayshu markay gasho xuux yidhaahdo lahu kuwa iyo qoladiina ku agxadrayn markuu sameeyey inta hareer ka yahaadaa ilaahu ilaah muuse fanasiya uba ku maqan yahay buuri wuu iloobay markaasaa xadradan ma aragtay waa intay hareeraha ka wareega xuux markuu yahay iyaduna xam la dhahayaan ah. sheekh baan weydiiyey xamar jirdinkii cali suufi adoo waa wahaabi la dhihi jiray hajiisu xayle eley adiga oo soomaali dhex jooga xatrada maxaad u daysa baan ku toddoba iyo toban kitaab oo tafsiir markaan arkay inay xatradu musasaamiri tahay yaan iska daayay buui awliyada baryadeeda maxaad u daysay baane inuu cilmi kororsi aan ahay buu garanaya wuxuu ihi qur markaan ogaaday alla mooyan inuu cid kale awoodu ogolay yaan iska daayay buui marka aniga qudhaydu ilaa toban kitaab waan arkay oo musasaamir xadraduna inay tahay xuux markuu yidhaha dibigu iyo xam ka dul leeyihi taas sidaa waa dambe oo markay xamar buuxburi doontana sheekhii baan weydiiyey waxaan idhi anigu markaan garaadaystay keligaa adoo islaamka u hadlaan maqla waa wahaab lagu yidhaha kumaankum kulamida yaad arki ma islahayd baan ku idhi in waddadanu la soo mari waan garanaya adoo nool baad arki isma lahayn buu igu yidhi marka waa xadradaa wey kutubtoo dhan hadda tafasiirta suuratu dahbi aada uga sheegaane inta anigu aan arkay ibnu kasiir bahro muxeen abu sacuud saawiga jamalka intaan anigu arkay inta kitaaben tafsiir arkay kulli way wada sheegayaan waxay samaysteen qawma muusa muuse qowmkiisii min bacdihim min bacdi dahaabihi intuu ballantii tegay kadib min xulliyihim xullidii waxay ka samaysteen cijlan cijli jasadan oo muuqda oo lowsunaad khuwaarun cod ilahan bay ka samaysteen xulidaa waxaa leeyahay laba siyood baa la sheegaayo xulidii wixii uu gibirka uga qaadi jiray fircoon reer banu israa'iil yay ergise ahaan uga soo qaateen si ay yani wa xoolahoodii waa xalaale iyo markay soo qaxayeen bay ergisadii uga soo qaateen baa laleeyahay waxaa kaloo laleeyahay markii dee badu soo tuftay reer qibdi markay baddu soo tuftay xulidii ay qabeen bay ka qaadeen middaa horay u badan tahay xulidii markuu muuse tegey muuse saamiri intuu isu geeyey wuxuuna arkay malku jibriil faras ku fuushanaa muuse saamiri muuse binu dafar asaamiri wuxuu arkay jibriil faraskiisu meeshuu ku joogto dhaqdhaqaaqi oo wixii uu saa u taabta noolaanay min xafiri farasi rasuul yaan ka soo qaaday suuratu dahr markaasuu ku sayday markaasuu xuux yidhi marka sidaasuu ahaa allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala alam yarow miyaanay arag qolada reer banu israa'iil annahu dibigani laa yukalimhum inuuna laba hadlaynin walaa yahdiihim ku hanuuninay sabiilan waddo oo meel xaqa u sheegaynin ittakhaduuhu dibigii ilaahan bay ka samaysteen wa kaanuu waxay ahaadeen aalimiina aalimiin bay ahaadeen nabiyulaahi muusa markii lu yihi inaa kad fatanaa qawmaka min bacdika waadallahum saamiriy war bay ku ahayd markaasuu cadhoodo markuu ku soo baxay hamaamadii maqlay yidhi haadaa sawtu markaasuu tuuray alwaaxdii insha allah waynu arkayna allah wuxuu leeyahay alam yarow miyaanay arkaynin annahu dibiganu laa yukallimuhum inuuna la hadlaynin walaa yahdiihim ku hanuuninayni sabiila wado itakaduuhu way samaysteen ilaahan bay ka dhigteen wa kaanuu waxay ahaadeen aalimiina dibigana waxay u tixraaceen markay badda soo taleen baxruquldum waa baddan casi agteenna ah markay xagga sinay u tallaabeen iyay qolo dibi caakifiinoo calaa dibi ilaahan kamaa lahum aalih waa dibi buu ahaa lo ahaa walamaa suqida markii lagu dhacay si aydiihim gacmahooday qoomamoodeen oo warra ay arkeen annahum iyow qad dalluu inay lumeen qaaluu waxay dhaheen ilam yarxam la in lam yarxamna rabbi rabbuna la in lam yarxamna rabbuna rabbigaya haddaanu noo naxariisan wayakfir lanaa noo dhaafin lanakuunanna waxaanu ahay min alkhaasiriina walamaa suqida fii aydiihim waxaa loo isticmaala carabtu isticmaal qoomamo waxay ka dhigan tahay asal ahaan saqiid waxaa la yidhaah wixii laga cajisoo la kari waayo marka afkoodii baa gacantoodii ku dhacay suqidna waxaa lagu dhacay fii aydiihim saqada afwaahuhum calaa aydiihim soomaalidu way isticmaaltaa fartu dhexda ka cuni wey dhexda markay ka cuni wey soomaalidu markuu ruuxu waxba uu qaban kari waayo farta dhexda ka cuni tolay haddaan saayeen waa sidii kale walamaa suqida markii lagu dhacay fii aydiihim gacmahooday qoomamoodeen oo afkoodii fartoodii isku dhaceen oo warra-ow arkeen annahum iyow qad dalluu inay lumeen qaaluu waxay yidhahdeen lain lam yarxamnaa rabbuna rabbigayo hadduuna noo naxariisanin wayakfir lanaa uuna noo dhaafin lanakuunanna waxaan ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray marka towbadoodii waa laga aqbalay tuubuu ilaa baariikum faktul anfusakum baa layidhi islaaya yaa layidhi gamta isu joogsada towbadii wataas innagana waxay ku sugan tahay laa ilaaha ila allahu keliya yay ku sugan tahay inagana bas sida alle inoogu dhibyar walamaa rajaca markuu soo noqday muuse muuse ilaa qawmi markuu ku soo noqday qadbaano isagoo cadhaysan asifan murugsan qaala wuxuu ihi bisa maa shay baa xun khallaftumuni aada iga dambaysiiseen min bacdii aniga dabada intaan tawxiidka iyo xaqa idiin sheegay wixii aada iga dambaysiiseenoo baatila yaa leele xun ku yidhi nebi muuse markuu soo noqday oo markan uu soo noqon waa ka la yidhi ina qad fatana qawmaka bibacdika waadallu musaamiri marka la yidhi mu una aada u cadhoonin marka markuu hamhamadii maqlay iyo wixii la samaynayey yo cadhoodo cadhoodu markaasay qabatay walamaa rajaca muusa muuse markuu soo noqday ilaa qawmihi tolkii markuu ku soo noqday qadbaana isagoo cadhaysan asifan murugaysan qaal wuxuu uhi bisa xun khallaftumuunii aada iga dambaysiiseen min bacdii dabaday intaan tawxiidka idin tusay kadib acadiltum ma waxaad halaagsateen oo dadajaysateen amra rabbikum rabbigiin amarkiisa miyaad dadajaysateeno ma intaan idiin iman baad sugi weydeen inta ilaahay amar soo siinoo diin la iisoo dhiibi intaasaad sugi weydeen buui acajiltum ma waxaad dadajaysateen halaagsateen amra rabbikum rabbigiin amarkiina waalqal alwax looxdii buu tuuray waakhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii magdixiisuu qabtay yajuruhu isagoo soo jiidi ileyh xaggiisa usoo jiidi qaala wuxuu ihi ibna umma ina hooyo ina alqowma qoomku istadcafuunii way i daciifsadeen yacni waxay ii maleeyeen inaan daciifahay wakaaduu waxayna sigeen yaqtuluunanii inay i dilaan falaa tushmid ha ku farxinin bi aniga ha igu farxinin alacdaaa oo cadowgii awalba i necbaa haddaad hortiisa igu qabato walaa tajcalnii ha iga yeelin مع القوم قومك الظالمين الظالمين تو نمنك waxaan sameeyay haygu dhaxdale Musa alwaahda wuxuu tuuray sidaan sheegnay markuu hamhamadii maqlay hamhamadii markuu maqlay marka looxdii ma wada jajabin qolyo waxay leeyihiin way jajabeen ma jabin looxdii qolyo waxay leeyihiin wixii hudan iyo mawcida tinaba yar burburay wixii tafsiil iyo xaraamti iyo xalaashii ku yeelay ma burburin ala kulli hal waxba ma burburin looxdii wuu dhigay walaalkii buu waakhada biraasi akhiihi yajuruhu wey waxay ahayd meeshaana laa taakhud bilixyati walaa biraasi suuratu da madaxay gadhiya laba daanso soomaalidu ma tiraa halkaa iyo halkaasu isu qabtay markaasuu inuu afgambay walaala sidaa maahu xaalka waxaan ka yaabay buuri anta quula faraqta bayna bani israa'iil aan ka yaabay buuri xaaladdu qaari raaca waan heli lahaaye anta quula faraqta bayna yaad kala qaybisay inaad tirahaan ka yaabay buuri walamaa rajaca muusa muuse markuu soo noqday calaa qowmihi qadbaana isagoo cadhaysan asifan murugaysan qaala wuxu uhi bisa maa khallaftumuni waxaad iga dambaysiiseen yaa xun min bacdii min bacdi intaan idin tusiyey tawxiidka acjiltuma waxaad dadejisateen amar rabbikum rabbigiin amarkiisu ma tiigsateen intaan idiin imanayo waalqalal waaxa looxdii buu tuuray waakhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisa yajuruhu isagoo jiidaya ileyhi xaggiisa u jiidaya wuxuu hooyadii ugu hooyadu waa xaq weyn bay leedahayoo hooyada waa la isugu dabca hooyadu maadaama qalbi jilicsan tahay dadku hooyaday aada isugu jecel yihiin ibna umma laba dadoon isku hooyo ahayn oo aabbaina col yihiin baaba suuragala laakiin laba isku hooyo colowda inta badan lama arko qaala wuxuu ibna umma ina hooyo in alqowma qowmku istadcafuuni way daciifsadeen yani waxay ii maleeyeen inaan daciifahay wakaaduu waxay sigeen yaqtuluunanii inay idilaan falaa tushmid bi haygaga farxinin alacdaa oo cadowgii aan laha hortiisa haygu fashilin walaa tajcalnii hayga yeelin macalqowmi qomka aalimiin aalimiinta kuwan haygu darino inaan dembiga la galay hamoodin qaala wuxuu ihi muuse rabbi rabbigayo ikfir lii aniga ii dhaaf weliakhii walaalkayna u dhaaf waadkhilnaa na geli fii raxmatika raxmadaada waanta adigu arxamuraaximiina baa tahay nabiyllaahi muuse wuu isgartay wuu iskartay nabiyullaahi muuse marka wuxuu ilaahu ii dhaaf leeyahay waa walaalkii oo uu xoogay handaday walaalkayna u dhaaf wuxuu leeyahay hadduu gaboodfal sameeyey nimankan markuu la joogo hadduu xoogay gaboodfala sameeyey saasuu ilaahu noo dhaaf u leeyahay qaala wuxuu ihi muuse rabbi rabbigayo ikfir lii aniga ii dhaaf walaalkii baan ileen handadayn weli akhii walaalkayna u dhaaf inuu gaboodfalay baa suuragalehe waadkhilnaana geli fii raxmatika raxmadaada wa anta adigu arxamuraaximiina baad tahay ina aladiina kuwa ittakhaduu ka yeeshay alciila ilaahan ilaah ka yeeshay sayanaaluhum waxaa gaadhi doona qadabun cadho oo min rabbihim ka ahaatay iyo wadillatun dulli fi lxayaati dunya noloshaan dhow aakhirana waa loo cadhaysan yahay wakadaalika sidaasaanu najid muftariina kuwa been abuurta u abaalmarina intan waxaa la leeyahay allah baa intan yidhi oo kalaamka muuse culimada qaar baa yidhi in aladiina itakaduu lcisa ilaanahum qadama min rabbihim intaa allah baa yidhi baa l masaladan dambaa ku tusi kadalika lajil muftariina culimada qaarna waxay leeyihiin intaa hore muusaa yidhi intana allah ugu daray saasay u badan yihiin intan dambe in allah ugu daray intaa horena muusa yidhi in aladiina kuwa itakaduu lcijla dibiga ka yeeshay ilaahan ilaah ka yeeshay sayanaaluhum waxaa gaari qadabun cadho min noloshaan dhow oo dulliga gaadhay waxaa ka mid a islaayaa layidhi toddobaatan kun bay iska dileen oo kii wax dilayna waa shahiid kii wax dilayna waa loo dambi dhaafay kii la dilayna waa shahiid waay waa dulli xoog leh midda kale yahuuddu adduunka calayhim dulli walmaskana weligood weligii yahuud aan cid ku tirsanayn ilaa hadda lama arag yahuud keligeed mustaqila ah, weligeed lama arag wakadalika sidaasaanu najiy u abaalmarinaa bu alayidhi almuftariina ku been والذين كوا عملوا سيئات عمان تسميه ثم تابوا توبة كيني من بعدها انتهى كذب وآمنوا فميين إن ربك ربك من بعدها الدبدين توبة الدبدين لغفور كده الرحيم قل هذا هو لليه ذلي يوحبا كل عين اللي وإنه أقنع بني إسرائيل قيب وإن بالغت توبة أقبلي waa qoladii ushribuu fii quluubihim alcijla l dibiga jacaylkiisa dibiga jacaylkiisaa la dhansiiyey marka iyagu ma tooba keen waa qoladaan tooba keen waxaynu ognahay reer bani israa'iil qayb weyn inay toobo keentay baan ognahay marka waa kuwii dibiga ku hadhay wey kullaa dulligii iyo cadhadu haysato waa kuwa ee kuwii tooba keenay waa kan waladiina kuwa camilu sayi-aati ina rabbaka rabbigaa min bacdiha min bacdi tawba tawbada kadib la kafuura kii dhaafay raxiimunu naxariista ilaahay qufraanku waxaa weeye dembigii oo lagaa saamaxay raxmaduna waa in wax lagu siiyey wey walamaa sakata markuu ka xasilay ka qaboobay iska dhe walamaa sakata markuu ka xasilay can mumsa muusa alqadabu caradii akhada alalwaax alwaaxdiibuu soo waxaa ku sugan hudan hanuun iyo waraxmatun liladiina kuwii hanuun iyo raxmad u yahay hum iyagu lirabbihim rabbigood yarhabuuna ka baqay marka sidaynu sheegnay culimmadu waxay u badan tahay ma jajabin culimada qaar baa yidhaha way jajabeen oo jajabkiibu soo ururiyey qaarna waxay leeyihiin intii xalaasha iyo xaaraamta iyo ku qoray dhaqanku ma jajabin toban meelood lix baa la soo qaaday toddobaad jajabtoo lasoo qaaday xaasilku waxaa weeye wax jabay ma jiro diintii oo kaamil ah oo tawreeda soo uruuriyey nabiyullaahi muusa oo markii cadhadii ka qabowday qoraalka ku qoraana saasuu ahaa dadka allahooda ka baqayo anfacayaa wey walamaa sakata markuu ka qaboobay can muusa muuse alqadabu cadhadii akhada alalwaaxa looxdii soo qaaday wa fii nuskhatiha qoraalkeeda waxaa ku sugan hudan hanuun iyo waraxmatun raxmad liladiina kuwii u raxmada hum iyagu yarhabuuna ka baqay lirabbihim rabbigood wakhtaara muusa qawma wakhtaara wuu doortay muusa muuse qowmahu tolkii sabciina rajulan toddobaatan ninbuu doortay limiqaatinaa ballanqabadkanagii falamaa akhadathum rajfatu rajfadu markay qaabtay oo ay dhinteen qaala wuxuu ihi rabbi rabbigayow low shita haddaad doonto ahlagtahum waad halaagi lahayd min qabl hor baad halaagi lahayd atuulikuna miyaad noo halaagi bimaa facala sufahaau sufahaadu waxay sameyn minaa naga mida ballantani waxaa weeye markii ay dambaabeen u yimid yaa lidhi si looga tooba aqbalo toddobaatan soo kaxe looga tooba aqbalo toddobaatankii ninbuu miiqaadkii geeyey markaasay yidhaheen markay arkeen muuseo alla la hadlayo oo alla la hadlayo alle hadalkiisa maqashi annagana alle hadalkiisa maqashii bay dhaheen oo na tus bay dhaheen alle dembigu halkaasuu kaga dhacay markaa waxbaa ku dhacay way wada dhinteen raj ku dhacday gariir baa ku dhacay markaasuu leeyahay allow ma dembiilayaashu waxay sameeyeen yaad noo halaagi kuwii hore ee dibiga caabuday waxay sameeyeen iyo kuwan waxaan qumanay ku hadlay ilaahayna tus yidhi arina allaha jahratan yidhi miyaad noo halaagay marka toddobaatankan markuu dooranaya waa markaa dambe ee ha laga tooba aqbala la leeyahay oo tooba allaha weydiiseen marka tuubu ilaa baariku faqtuluu anfusakum waa kan la yidhi islaaye doortay muuse mawse qowmuhu tolkii sabciina rajulan toddobaatan oo ilaahay tooba soo weydiisanayo muuse soo kaxee la yidhi limiqaatinaa ballantayadii ballan loo qabtay falamaa akhadathum rajfatu gariirkii markuu ku dhacay oo yidhaheen arina allaha jahratan qaala wuxuu yihi rabbi rabbiga muuse low shita haddaad doonto ahlagtahum waad halaagi lahayd min qabla hor iyo waiyaayo aniga yacni waxay idhahayaan adigaa laayey bay idhahayaan wey waktigan hadday meeshan ku dhinteen adigaa laayey wey atihlikuna miyaad noo halaagi bimaa facala sufahaa sufaadu waxay sameeyeen minaa miyaad noo halaagay allahayo in hiya ma aha fitnadan ay galeen tolkay ilaa fitnatuka fitnadaadii mooye adigaa yani qadarkaaga iyo fitnada u galeen adigaa fitnada ay u galeen in hiya maa hiya maaha fitnadani ilaa fitnatuka adiga fitnadaada mooye tudilu waad hadlaysaa biha fitnada sababteeda man tashaa qofkaad doonto watahdii waad hanuunisaa man tashaa qofkaad doonto marka waa loo soo nooleeyeyo waa loo soo nooleeye way iman doona waa loo soo nooleeyey qoladii waxaa kaloo dhacday oo laleeyahay qisana waxay ahayd nabi haaruun iyo nabi muuse israaciil iyo laba wiiloo haaruun dhalay shibri iyo shabiir layidhaah meel bay tageen meel sariir iyo waxba nebi haaruun halkaasuu ku dhintay markaasay yidhaheen adaan dilay wuxuu idhi xaggeen ka dilay labadiisii wiil baabay la socotay qoluu intuu madhow meeshii geeyey iyo haaruun tani waa qisa hadda xadiid ma aha yay yidhaahdeen haaruunow yaa ku dilay anaa iskay u dhintay buui taana waa la yidhaha rag buu ukaxaysay waa la yidhaahdaa taa waa qisa wey allah wuxuu leeyahay in hiya maa hiya ma ah muuse yidhi ilaa fitnatuku fitnadaadi mooyaane tudilu waad hadlaysaa allaalahoo alla dee sidan ugu sheegay uga xikaayonay muuse marka allaa yidhi markaan leenahay waa sax wey tudilu waad hadlaysaa biha iyada man tashaa qofka adoonto fitnada wataadii man tashaa anta adigu weliyuna gargaaraha yagii baa tahay maamulaad noo tahay anta waliyuna kaalmeeyaad noo tahay gargaaraad noo tahay fakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adiguna khayrulkaafiriina kuwa dhaafa kaka sii wada khayr badan baa tahay alla subxaana wa tacaala wixii nabi muuse uu ku hadli doonana waa darsiga dambe insha allah